وصحبه وسلم أجمعين ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون allah subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay uu kaga hadlay amba kaga warramay aayaadkan nimanka munaafiqiinta la yidhaahdaa siday had iyo jeerba u ahaayeen qaar islaamka ka safan amba qaar iyaga la magacaabo oo mufasiriintu ay sheegaan baha noqdaan sida cabdillaahi ibnu ubaya oo kale waxaa dhacday rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markii uu ciidanka ku saaray yuhuuddii la odhan jiray bani nadiir ama reer nadiir waxay u ballan qaadeen nimanka munaafiqiintii inay u hiilin doonaan oo muslimiinta ay kala safan doonaan oo ay dhici doonin inay garabka yuhuudda ka baxaan oo caadada lagu yaqaano munaafiqiintu inay had iyo jeer gaalada la saftaan ilaa xilli kastay joogaan oo adiga arkaya waxay ka safan yihiin muslimiinta waxaanay la saftaan kuwa gaalada abay ah la saftaan oo arkaysaa qof muslim sheeganayo qof muslima dhiibaya amba gacan gelinaya waa munaafiq weeye allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala alam tara miyaana darkaynin ila aladiina kuwa naafaquu munaafiqoobay miyaanad arkan gaalnimo caloosha abay qabaan naafaquu kuwa munaafiqoobay miyaanad arkaynin ee yaquuluuna leh liikhwaanihim walaaladood ku leh walaaladood waa ayo oo walaaladooda safarada awey liikhwaanihim macnaa kufrigooda ayuunbaa noocyo ah laakiin waxaa midaynaya waa gaalnimada yaquuluuna xaal ay leeyihiin liikhwaanihim ay ku leeyihiin walaaladood alladiina walaalada kafaruu gaaloobay min ahli lkitaabi xaal ay ka mid yihiin walaalahaa kufriyey ay ku leeyihiin kuwa munaafiqiinta ahi wallaahi la in ukhrijtum haddii laydin saaro oo halkan aad degantiin la damco laydinka qaado lain ukhrijtum haddii laydin saaro lanakhrujanna waanu bixi oo waanu bixi macakum macnaa idinkaanu idin raaci doono macakum baanu ahaan doonaa waanu idinla bixi doonaa walaa nudiicu kumana adeeci doonno fiikum idinka qitaalkiinna iyo dagaalkiinna amba fiikum ay fii ikhraatikum aw fii qitaalikum edaal laydinku qaada iyo saarid laydin saaraya toona kuma addeeci doonno axadaa qofna ku addeeci mayno cid aanu ku addeecayna arrintaa ka oggolaanaynaa ma jirto wa in quutiltum haddii laydinla dagaalamaa majuul buu ku binaysan yahay wa in quutiltum haddii laydinla dirirana lanansurannakum waanu idiin hiilin doonnaa oo waanu idiin hiilin doonnaa walxaal bay sidaa yidhaahdeen allaahu allana yashhadu uu ogsoon yahay innahum ayagu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin walxaal allaahu allana yashhadu uu og yahay innahum ayagu amba wallaahu alla yashhadu waa ogsoon yahay innahum munaafiqiintani lakaadibuun been inay u sheegayaan kuwan gaalada ah waxba u tari maayaan waayo sifaadka munaafiqiinta ah waxaa ka mid ah fulaynimo xadaafa fulaynimo xadaafa ayaa ka mid ah oo inta badan qaarkood baa waxay u samaynayaan fulaynimo tacadigan ay kula kacayaanba dadka muslimiinta ah wey rabbi waxa uu yidhi subxaanahu watacaala wallaahi lain ukhrijuu haddii la saaro kuwa gaalada ah halkan ay degan yihiin lain ukhrijuu haddii la saaro laa yakhrujuuna bixi maayaan kuwa munaafiqiinta ah laa yakhrujuuna bixi maayaan macahum ay maca alkaafiriin kuwan gaalada a raaci maayaan walain quutiluu wallaahi lain quutiluu haddii lala dagaalamana laa yansuruuna u hiilin maayaan munaafiqiintu hum kuwan gaalada gaalnimada caddaystay amba hum kuwan yuhuudda ah wallaahi lain nasaruu hadday uba gargaaraan calى sabiili lfardi hadday gacanba siiyaan walain nasaruu hadday uba gargaaraan hum ayagana layuwallunna way jeedin doonaan oo waxay jeedin layuwallunna waxay jeedin doonaanay jeedin doonaan aladbaara dabada ayay jeedin doonaan uma laa yunsaruun loomana hiilin doono oo lama gacan siin doona baa alla yidhi subxaana la ayaa sadu kaga daran oo wahba baqaha fii suduurihim laabtooda xaalu ku sugan yahay baqahasi min allaahi allaba macnaha waxay idinka baqanayaan si aanay ilaahay uga baqanaynin oo markay muslimiintu ay yihiin kuwa toosan ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ku camalfala markay yihiin bay ahaayeen qaar ay ka baqdaan munaafiqa ku dhex jira iyo gaalka cadaysta gaalnimaduba la antum idinka ayaa ashaddu ku daran rahba xagga baqaha iyo cabsida tamiis weeye waxaa lagu nasbiyey sidii macno majhuulna uu u binaysan yahay fii suduurihim laabtooda ku sugan baqaha laabtooda ku sugan ee idinka idinka baqanayaan baa ka daran min allaahi kay alla ka baqanayaan la antum idinka ayaa ashaddu kaga daran rahba xagga cabsida fii suduurihim laabtooda baqaha ku sugan sugana idinka baqanayaan baa ka daran min allaahi kay alle ka baqanayaan daalika baqahaasi xaddaafka ah ee si aanay ilaahay uga baqanayn dadka ay uga baqanayaan saabit waxa uu kaasi ku sugnaaday amba uu ku xasilay biannahum qawmun ay biannahum qowm duul inay yihiin daraaddeed duulkaasoo laa yafqahuuna aan waxba fahmayn oo fiqidaro faham fahamdaro weeye cidda maaragtay waxyeeli karta iyo cidda kale ayaanay kala garanayn oo ilaahay diintiisaba kuwa fahamsanba maaha laa yuqaatiluunakum idinlama dagaalami doonaan baa allah yidhi subxaanahu watacaala kuwan murjaaladaah amaba yahuudda ahi laa yuqaatiluunakum idinlama dagaalamaya idinlama dagaalamaa idinla dagaalami maaya jamiica ayagoo dhan macnaa iyagoo wada socda idinla diriri maayaan waa jubniga iyo halaca khalkhalka ay leeyihiin ay jeeshka islaamka ay ka baqanayeen idinlama dagaalamayaan baa ilaahay ilaa fii quran magaalooyin inay ku sugnaadaan mooyaane magaalooyinkaas amba qaryooyinkaasoo muxasana la qalcadeeyey oo la adkeeyey aw amase min waraa'i judur darbiyo jeebadoodi inay idinkala dagaalamaan mooyaane aw min waraa'i judur jidaar rob amba derbiyo dabadooda inay idinkala dagaalamaan mooyaane waa baqahaasee ku sugnaaye hadee nin ceri ordaya amba bahar xigeenuu ku jira guuldaradayna haysataa un waxa weeye maanta muslimiinta ayuunbaa islaamkoodii ka fogaadae fulaynimadii gaaladu waa halkeeda un wey halkeedii bay iska taallaa laakiin dee islaamkan ayaa ku dhaqankii islaamnimada iyo ku camalfalkii iyo barashadiisiiba ayay ka fogaadeen markaa dee waa iminkii qaadka roonaa ayuunbaa wax dilaya wey allah wuxuu leeyahay idinla dagaalama dhufasho soo galaan amba derbiya dabadooda inay ku soo gabbagaan mooyaane ba'suhum dagaalkood baynahum ayaga dhexdooda ah ayaa shadiid adag way iskhilaafsan yihiin oo niman iswaafaqsan maaha taxsabu waxaad u malaynaysaa hum ayagu jamiica kuwa urursan inay yihiin wa quluubuhum qalbiyadooduna shata mid sirirsan wey shataa tii kala tagsan wey daalika kaasi ah, quluubtoodu ay kala sirirsan tahay iyo khilaafkani biannahum bisababi annahum buu ugu sugnaaday inay yihiin daraaddeed qowmun duul inay yihiin laa yacqiluun aan waxba fahmaynin oo aan caqliyeynaynin masaluhum kuwan sifadooda tilmaantoodu ka masali ladiina kuwii masalkooda oo kale weeye kuwii unbay la mid yihiin min qablihim ayaga ka horreeyey qariibaa waxoogaa ay fii samanin qariib waxa lagu nafsiye darafnimo wey qariiba wuu muddada waa adduunyada injiilastuu ka horreeyey unbay la mid yihiin kuwa ka horreeyey maxaa ku dhacay daaquu waxay dhadhamiyeen wabaala amrihim arrinkooda ciribtiisii bay dhadhamiyeen waa arrinta xun markaad samayso natiijada ka dhalata ayaa la yidhaahdaa wabaal daaquu waxay dhadhamiyeen kuwaa hore wabaala amrihim arrinkooda gaalnimadaasi cidhibteedii iyo xumaantiisii amba ciqaabkiisii bay dhadhamiyeen walahum waxaanay leeyihiin oo u sugnaaday cadaabun baa u sugnaaday cadaabka oo aliim waxanuujiya masaluhum kuwan munaafiqiinta ah sifadoodu ka masali shaydaani waa shaydaanka sifadiisa oo kale shaydaanka way la mid yihiin xaggee ayaa iyaga iyo shaydaanka la yskaga shabbahaya shaydaanka waxaa lagu yaqaanaa mid awliyadiisa wax u kara maaha intuu ballanqaad beena u sameeyo ayuu kaga siisa ayuu kaga baxa munaafiqiintuna gaalada markay u ballanqaadayaan ballanqaadkoodu waa beentaasun weeye ballankoodu waa ballan shaydaanu masaluhum kuwa munaafiqiinta ah sifadooda ka masali shaydaan shaydaanka sifadiisa oo kale weeye tilmaanta shaydaanka ayay leeyihiin id waktigiina shaydaanka u tilmaana qaala uu yidhi shaydaanku lilinsaani qofka uu ku yidhi amba dadka uu ku yidhi ukfur gaalow falamaa markii kafara uu gaaloobay qofkii shaydaanka addeecay aakhirana la isla tegey bacsi dhacay naarta dhexdeedii la wada joogo waluumuu anfusakum waa kii beelaha falamaa kafara markuu kufriyey aakhirana laysla isla tegey qaala wuxuu yidhi shaydaan innii anigu falamaa markuu kafara gaaloobay qofkii qaala wuxuu yidhi innii anigu barii'un beri ayaan ka ahay ninka adiga innii anigu akhaafu allah alle ayaan ka baqanaya allaha raba alcaalamiin caalamka rabbigiisa ah wa kaana waxay ahaatay baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala caaqibatahumaa waa khabarkii kaanada oo taqadumay wey annahumaa fi nnaar halkaasuu ku jiraa ismiga kaanada fa kaana waxay noqotay caaqibatahumaa shaydaanka iyo kii addeecay oo gaaleeyay cilibtoodu annahumaa fi nnaar fi naar naarta inay ku sugnaatayku sugnaadeen bay ahaatay khaalidayni xaalay ku waarayaan shaydaanka iyo kaa uu duursadayba khaalidayni xaalay ku waarayaan fiihaa naartaa dhexdeeda wadaalika kaasi kaasuunba jazaau alaalimiin daalimiinta abaalkooda ah kaasuunbaa daalimiinta abaalkooda noqonaya qiso lagu wariyaana way jirtaayoo mawquuf ah marka adigaa u doonan doonaba tafasiirka raahibka uu duursaday baa jiray yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyey yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyey itaquu allah ilaahay ka baqa subxaanahu watacaala yalla kaalaya ilaahay wuxuu idin faray wuxuu idinka reebayna ka tale waltandur ha eegto nafsun naf waliba ha eegto maa qadamat waxay u horumarsatay liqad berri berri bal waxay maaragtay u horumarsatay ha eegto waataquu allaha alle ka baqa ina allaha alleh khabiir ilaaha xogogaalka ku ah weeye bimaa tacmaluuna bimaama ladii midka tacmaluuna aada samaynaysaan caydkan qadara tacmaluunahu waxaad samaynaysaan ilaahay baa ogsoon oo khabiir ku ah subxaanahu watacaala allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala marka culimada qaarkood waxay leeyihiin sabab nusuul bay lahaydo markii rasuulka maalin gerin hore ay ahayd ay u yimaadeen niman kabala faja'ahu qowmun xufaatun curaad musbaabinima maryahooduna way jeexjeexnaayeen maaragtay haddana mutaqallida suyuuf bay ahaayeen badankoodu waxay ka tirsanaayeen qabiirka mubar la odhan jiray amba dhammaantoodba reer mubar bay ahaayeen waanuman muslimay rasuulka wejigiisu uu isbedelay markuu arkay faqriga iyo dhibaatada ka muuqata kuwan dabeeta rasuulku intuu baxay buu bilaal amray in la ajimo salaadii buu tukaday rasuulku wuu khudbadeeyey khudbaduhu akhriyey wuxuu ku jiray aayaddan waxaa ka horraysa yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida ilaa aayadda uu ka gebagabeeyey iyo aayaddan ku jirta fii suurati alxashar marka cid waliba waxay helaysay bay bixisay allah wuxu uhi subxaanahu watacaala walaa takuunuu ha noqonina kaladiina kuwii oo kale ha noqonina kaladiina kuwii oo kale ha noqonina nasu llaha alla iloobay ilaahayba iloobay subxaanahu wa tacaala ee dikriga ilaahay iyo cibaadada rabbiba iskaga dhaqaaqay dabadeedna fa ansaahum ayagana alla ilowsiiyey anfusahum lafahoodiiba ilowsiiyey aljazaau min jinsi alcamal waa halka la yidhaahdo wey marka ilaahay iyo cibaadada ayaa ilaahay wuxuu ku ciqaabay iyagana inuu lafahoodiiba ilowsiiyey oo fa ansaahum anfusahum lafahoodiiba ilaahay uu ilowsiiyey adiga arkay buu iska fadhiyaa salaad iyo soon iyo cibaado midna ma hayo kraama iyo balaayu leeyahay saad buu cunayaa alla wuxuu xasuusan noloshaba uu ka dhacsan yahay waa ciqaaban yahay markuu ilaahay dikrigiisa iyo maaragtay ilaahay cibaadadiisa iloobay isagana laysilowsiiyey wax kaleba laguma ciqaabin mas-uuliyadun buu waayay naftiisii buu ilowsan yahay ulaa'ika kuwaasi hum ayagu alfaasiquuna kuwa baxay wey oo ilaahay daacadiisa dibadda ka ah laa yastawii ma sinna asxaabu nnaar naarta asxaabteeda iyo wa asxaabuuljanna jannada asxaabteedu ma sinna asxaabuuljanna jannada asxaabteedu hum ulfaa'isuun hum ayagu alfaa'isuuna kuwii liibaanay wey amba kuwaasunbaa liibaanay baa allah yidhi subxaana low anzalna ilaahay wuxuu weynaynayaa qur-aankiisa daratada qur-aanku siday u sarrayso ayaa alle ku cadaynaya waxaa ilaahay halkan maaragtay inay habboon tahay inoogu caddeeyo in qof walba qalbigiisu khushuuco marka ilaahay kitaabkiisa u maqlo waayo kitaabka waxa ku qoran ballanqaad xaq ah iyo waciid amba ciqaab yaboohid la hubo alajiib low anzalna oo qur-aankan idinmarilaa wey ambayna wada marilaaba low anzalnaa haddaanu soo dejin lahay haadaa kan haddaanu ku soo dejin lahayn haadaa kan haddaanu ku dejin lahayn alqur'aana qur'aanka ah haddaanu ku soo dejin lahayn calaa jabalin buur buurtaad aragtay intay leegtahay qara iyo aday haddii aanu ku soo dejin lahayn qur'aankan wara'ayta waad arki lahay hu buurta ayaad arki lahay khaajica isagoo habsoobay baad arki lahay isagoo khushuucsan baad arki lahay khaajica jacaluu yahay midkuu sucsan baad arki lahayd mutasaddican xaaluu yahay mid dildillaacay ayaad arki lahayd oo dhagxaantu ay qararneen min khashyati illaah alleh ka baqashada uu ka baqanaya daraaddeed inta ayaa sababiya min khashyati illaah allah ka baqashada uu ka baqanaya daraaddeed ayay guurtaasi la dildilaaci lahay adigana waa ku karo kuma saamaynayo waynu jillannahay wa tilka taasi tusaalaha taa ilaahay soo sheegay ee qur-aanka haddii ilaahay buuru ku soo dejin laha uu saamayn lahaa ila dhagxaantani ilaahay bay ka baqaan oo waa kuwa dildillaaco qaarkoodna cabsi ay ilaahay ka qabaan buuraha ka sharwada ee ka daata eh wa tilka taasi alamhaalu tusaalayaal wey nadribu waxaanu u caddaynayna ama nadribu waxaanu u sheegaynaa amaba nadribu waxaanu u yeelaynaa haa tusaalayaashaasi linnaasi dadka daraba bimacnaa dakara way noqotaa bimacnaa jacalana way noqotaa bimacnaa bayanana way noqotaa maxaanu ugu caddaynaynaa amba ugu sheegaynaa lacallahum yatafakkaruun likay yatafakkaruu si ay bal dadku u fafakaraan si ay u fakaraan oo ay ugu cibro qaataan huwa alla allaahu weeye waa allaha xaq ah alladii allaha laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa aanu jirinba ilaa huwa isaga mooyaan caalim lgayb alle caalimu lgayb waxa maqam ilaaha ogsoone ku cilmiga leh wey marka alqayb waxa la geliyey al baa la geliyey oo istiqraaq buu faa'iidaynaya caalimu lgayb waxa maqan oo dhan ilaaha ku cilmiga leh iyo washahaada muuqatadaba huwa alle alraxmaan ilaaha raxmadiisu ballaadhan tahay wey alraxiim ee ay raxmadiisu joogtada tahay culimmada qaar waxay leeyihin alraxma mubaalaqu faa'iideynaya waa raxmadda ilaaha ee caamka ah khalqigiisoo dhan buu u naxariisanay alraxiim faciilkani wuxuu kutusayaa maaragtay jirid iyo istimraar waa ilaaha naxariistiisu ay joogtada tahay wey huwa alle allaahu alla weeye alladii allaha laa ilaaha waa tawxiidkii uluuhiyada oo maxdi ah ilaah xaq lagu caabudaa aanu tirin ilaa huwa isaga mooyaan almaliku allaha boqorkaa weeye subxaanahu wa tacaala alquduus ayuu ilaahay ku cifsiiyey alquduus ilaaha dahiran wey waa ilaaha abdaahir waa ilaaha xumaan oo dhan ka dahiran wey maadaama uu boqor yahay dayjawrfal iyo cadaalad ayaa boqorrada qaarkood amba ay u badan yihiin lahu maaragtay allah alquduus weeye assalaamu ilaaha ka nabad gashan ceeb oo dhan weeye min jamiici alcuyuubi waannaqaa'is sidaasay ku fasireen macnaa waayo xumaan oo dhan iyo meelkadhac wuxuu uga badbaado qabaa waa ilaaha kaamilka ah maaragtay shamaal buu leeyahay daat ahaan iyo sifaat ahaan iyo afcaal ahaanba arkaysa assalaamu wey almuminu weeye alla subxaanahu watacaala almu'minu ilaaha ka magangeliya khalqigiisa weeye in aw dulmiyo almu'minu waa ilaaha khalqigiisa ka magangeliya inuu dulmiyo ma arkaysa amba maaragta ilaaha subxaanahu watacaala almu'minu allaha u dhabeeyo weeye rusushiisa ballanqaadku u ballanqaaday almuhayminu allaha maragaa ashaahidu calaa khalqi almuhaymin allaha maraga kuawi alcasiiz waa allaha aan cidina hawaysanin cidina ma beegsato ma hawaysato cidima dalbi karto cid walbana isaga ayaa baabiyo wey aljabbaar ilaaha muquuniya addoommadiisa wey waa uu muquuniyaa ma ogta aljabbaaru ilaaha maaragtay maaragtay muquuniya addoommadiisa weeye oo ma isaga mooyaane cid kale ma laha almutakabbiru weeye allah subxaanahu watacaala kibirka iskale ee maaragtay waa kibir isaga u cunsama ma arkaysaa cid kale dee inay kibirto xaqba uma laha marka xaq buu u leeyahay subxaana waxa uu ka kibirsan yahay inay cibaadadiisa cidila wadaagto almutakabbir allaha iska weyneeye weeye can kulli suuq xumaan oo dhan ba allaha iska weyneeye wey waxaad kaloo odhan kartaa aljabbaaru allaha hagaajiya umuuraha khalqigiisa weeye ee ku maamula ee kaba ee aan la fakadinin subxaana allah ilaahay baan ka hufayaa waxaan u cunsanin oo dhan camaa yushrikuun waxay alle ugu shariig baan ka fogayn ee yusabbixu subxaana allah camaa yushrikuun huwa alle allah weeye alkhaaliq abuuraha weeye albaari'u bilaabaha weeye khalqiga bilaabay amba curiyey almusawiru allaha suuradeeyo weeye ee qorqoray khalqiga si walba almusawir waa allaha suuradeeyo ee qorqoray lahu wuxuu leeyahay alasmaa'u magacyo alxusnaa wanaag badan buu leeyahay oo asmaadiisu macaano ay kutufayaan iyo axkaamta ka ratibmayso iyo aafaar magac iska mujarada maaha yusabbixu waxaa u tasbiixsada lahu alle maa fi samaawaati saabta waxaa ku sugan oo dhan ba waxaanu cuntabikaan fiiha waalardi wa huwa alle alcasiiz allah aan cidi ka adkaan aan cidi hawaysanin alxakiim waa allaha aan qaldanin subxaanahu watacaala marka ilaahay asmaa fara badan buu leeyahay asmaadiisana lama koobo sagaal iyo sagaashan baa ka mid ah xadiiska sardiyay amba taxay maaragtay ma ansixin waaba mudraj baabaad moodaa markaa waxaa jira oo kale ilaahay asmaa fara badan buu leeyahay qaar uu qariyey iyo qaar khalqigiisa qaar ka mida baray horaynu u soo sheegnay wey marka xadiidkaa markaad aragto ina lilaahi tiscatan wa tisciina isma miatan ilaa waaxida man axsaaha dakhala aljanna wahuwa witrun yuxibu macnihiisu waxa weeye uun asmaada ilaahay waxaa ka mida sagaal iyo sagaashan baa ka mida wey culimada qaar baaba sheegay asmaa fara badan ba inay maaragtay axaadiista iyo sunnaha markay baadeenba inay soo saareen kutubta uu raasixi karayso waxaa fiinaan lahayd bal inaad akhrisato alqawaacid almusla uu leeyahay raximahu allahu shaykha baabka caqiidada sanadkan raayadiisa siday waxa uu ahaa maaragtay cusaymiin alqawaacid almutla aad buu muhim u yahay aada maaragtay baabkan sifaadka iyo asmaada waxweyn buu kaaga tari lahaa haddii ilaahay ku waafajiyood raadsato bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu lmumtaxana mumtaxana haddii aada la kor dhago waa haweenka lagu sheegi doono suuradda dhexdeeda almumtaxina haddii la yidhaahdana suuradda lafteeda wey ayaa suuraddu waa madaniya aayaadkeedu waa saddex iyo toban aayadood sababta ay ku soo degtay aayadda awalkeedu waa qisada ku saabsanay saxaabigii xaadib ibnu abi balsaca markii rasuulku uu ogaaday nimankii reer maka inay ballankii ay jabiyeen ee rasuulku damcay inuu col ku saaro saxaabigan waa kii qoray warqadda isagoo u sheegaya rasuulku wuxuu damacsanaa saxaabiga markaa welaha noocani wala maslixiya iska ahaayo ulama teedin isagoo kufri iyo nacayb islaamka necab yahay reer maka ayaanu ka mid ahayn maalkiisii iyo dadkiisiiba maka ayay joogeen markaa maslaxad ahaan baa umaaha waxa u siiri si ay gacan uga helaan aad gacan uga hesho nimankaa dadkaaga ay dhex joogaan si aanay ehelkaaga iyo maalkaaga waxu yeelin waxoogaa wara gaarsiin laakiin marka halkaa laga yimaado saxaabiga waa kii rasuulka alle ka bari yeelay nifaaq iyo kufri labadaba eh waxase marnaba aan bannaanayn oo xaaraam ah qofka muslimkii inuu noqdo qof gaalada jecel gaaladana xidhiisha waxaa kaaga filan gaalada inaanad marnaba jeclaan karin bal ilaahay wuxuu ku sifeeyey eeg eh. adugu waxaa doonaysa ku sife dadnimobay garanayaan xornimobay garanayaan cadaaladday garanayaan gasaagasa adugu silsiladaabaa shaariga iskawa laakiin bal allah wuxuu yidhi bay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo laa tatakiduu ha ka dhiganina caduwi cadowgeyga oo cadowga ilaahay ma garanaysa cadowga ilaahay waa gaalumuun caduwi cadowgayga ha ka dhiganina iyo wa caduwakum idinka cadowgiinna awliyaaa war hoy xisho ka dhiganina baa ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala waligu waa qurbi war hoy jaalo hasharaanina wey walla waa laynooga taagin bilmawadda maana maaragtay awliyaaha ka dhiganina mafcuulkii labaad wey tulquuna ilqaaga waxaa la yidhaahdaa shayga inaad sii dayso dhulka ku dhufato amaba aad kor u faydho ayaa la yidhaahdaa tulquuna ay tuufiluuna idinkoo gaadhsiinayo ilayhim ayaga gaadhsiinayo bilmawadda jeclaan idinkoo oo gaadhsiinayo aad jeceshihiin waalxaal aad gaadhsiinama kufiyeen jaakum idinka idin yimi ee min alxaqi xaqa ah warbadin ilaahay cadow u ah oo adiga cadow ku ah oo ku kufriyay ilaahay kitaabku kugu soo dejiyey iyo rasuulku kuu soo diray adeer waxa idinka dhexeeya maxaa la yidhaahdaa ayaan dara wey ayaan dara wey allah wuxu uhi subxaanahu watacaala yukhrijuuna waxay saarayaan baa ilaahay leey yukhrijuuna waxay saarayaan oo xaladka aayaadkanu soo degayeen alrasuula rasuulka ayay saarayaan iyo wa iyaakum idinkaba dhulkiinniiba idinka saaraya oo maxaa idiin saaraya an tu'minu ay lian tu'minu dmbiga dembi kale maydaan gelin aba ah, dembi an tu'minu ay lian tu'minu inaad rumayseen daraaddeed bay idiin saarayaan billaahi alle aada rumayseen rabbikum ah ee in kuntum haddaad tihiin baa ilaahay in kuntum haddaad ahaateen kharajtum kuwa u baxay jihaada jihaadku waa u baxay fii sabiili laa fii sabiili aakhar fii sabiili aniga dariiqayga inaad ku jihaadaan haddii aad u baxdeen iyo wabtigaaa marbaatii raalli ahaanshahayga doonid aad doonaysaan haddaad u baxdeen hee ha xidhiidhinina shabaabka qadar ha xidhiidhinina kuwan oo kuwa awliyaha ka dhiganina tufiruuna xaalaad ku qarsanaysaan ilayhim ayaga bilmawadda jeclaan aad ku qarsanaysaanoo waxbaa dee la kala iibsanayaan ma ogtahay waxbaa la kala iibsanaya walxaal sidaa ha yeelina ana anigu ana anigu aclamu kii ku cilmi badan baan ahayda allaah yidi bimaa baan ku cilmi badanahay akfaytum aad qarinaysaan iyo wamaa aclamtum waxaad muujinaysaan idinka ayaan idinka ogahay xataa waxaad qarinaysaan waxaad qarfatay si aanad u ogeyn ba allah u ogyahay ma og tahay mufadalu calayhi gabare walxal ana anigu aclam aan ogsoonahay bimaa akfaytum waxaad qarinaysaan minkum idinka aan idinka ogahay xataa waxaad qarinaysaan anigu kaasii ogay baa rabbi iyo wamaa aclamtum waxaad muujinaysaan waman yafcal qofka sameeya ku xidhiirintaa gaalada iyo jeclaanta ee minkum idinka minkum xaalu idinka idinka mid yahay muslimiinta faqad oo xarfu taxqiiq faqad dalla wuu lumay qofkaasi sawaa sabiil dariiqa bartamihiisii buu ka lumay wuu ambaro waaya yaalkuma kuu turay in yaskafuukum hadday idinka adkaadaan baa la yidhi bale in hadday idinka adkaadaan yakunuu waxay noqon lakum idinka waxay idiin noqon acdaa'a cadowga idiin noqon baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala umuu kuu turay hollaya billay ka tah cadowba idiin noqon baa ilaahay wayabsudu way tidhin shardigu hore ku cadfan yahay jawaabtiisa wayabsudu way tidhin ilaykum xaggiinna ayay u soo fidhin aydiyahum gacmahood gacantaabay idinka miisay maye dad badan oo muslimiinta ah wa alsinatahum carabada ayay idinku siiday maxaad noqotay xagjir maragku dheg midtid obaraayo baas وalsinatahum ma arkaysa ayay idinku sii dayn bisuu'i xumaan waddu waxay jeclaadeenba amba waxay jecelyihiin oo waddu waxay jeclaadeen low takfuruuna inaad kufridaan ay kufrakum gaalnimadiinna ayaabay doonayaanba lan tanfaca waxba idinma tari doontaba allay lan tanfacakum waxba idinma tari doonto arxaamukum qaraabadiinna kufrida amba qaraabadii walaa awlaadukum iyo ubadkiinu toona yowmaqiyaama ile saxaadigaa lahaa maaragtay saas oo kale laxaruurtii iyo maalkii yowma alqiyaama waxba idinma tarikum yafsiru ilaahay wuu kala saari baynakum dhexdiin wallaahu alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiir allaha arkaya weeye subxaanahu watacaala tahyiij ayaa ilaahay sameeyey calaa cadaawatihi qad kaanat lakum waxaa idinku sugnaatay quswa kudayasho ayaa idinku sugnaatay qad kaanat waxaa ahaatay lakum idinka ayay idinku sugnaatay uswatun waa ismigii kaasi qad kaanat uswatun lakum macnaha qad kaanat waxaa ahaatay lakum idinka ayay idinku sugnaatay uswa kudayasho kudayashadaasoo xasanatun wanaagsani fii ibraahiima ibraahiim bay idinku sugnaatay wey iyo waaladiina kuwa macahu maca ibraahiima ahaa ee mu'miniinta ahaa idxilli baa idinku sugnaatay uswada iyo kudayashadaas qaaluu ay yidhaahdeen liqowmihim qoladoodii kufaarta ahayd ay ku yidhaahdeen innaa annagu buraa'u waa sida oo jamcu bari'in sida bari fadurafa amba shariik shurakaa loogu jamciyo inna anagu buraa'aau beri ayaanu ka nahay minkum idinka xaggiinna beri baanu horta idinka idinka nahay iyo wa mimaa kuwa tacbuduuna aada caabudaanta min duuni illaahi alla fatari waa arkaysaa in badan baan ka fogaanay oo gaalka iyo saliibkiisa oo xambaarsan oo duldarro weyn saliibku daaqaduu ku jitaa moogta saalkiina waa sitaa sariirkiina wuu xambaarsay wuu daro kala dhe minkum iyago mimaa midka tacbuduuna aad caabudaysaan ba min duuni illaah kafarnaa waanu ku kufrinay bikum idinka wabadaa waxaa muuqday baynanaa annaga dhexdayada ka bilaabnay iyo wa baynakum dhexdiinna alcadaawatu cadaawad iyo waalbaqdaau ismaac abadaa weliga xataa turhinu shardigu kaasi wey <laughs> wax kale maaha sharti xataa tuumino ilaa aad rumaysaan billaahi alle waxdah shaligii ilaa aada rumaysaan intaasoo dhan nebiyullaahi ibraahim waxaa idinku sugan ku dayasho ayaa idinku sugan ilaa qawla ibraahiima ibraahim qowlkiisa oo aydan kaga dayanayn mooyaane ilaa qawla ibraahiima ibraahim qowlkiisa oo aydan kaga dayanayn mooyaane liabiihi aabbihii uu ku yidhi maxay la astakfiranna wallaahi la astakfiranna waa kuu dembi dhaaf waan u dembi dhaaf salbi oo waan u dembi dhaaf salbi laka adiga la astakfiranna laka waa kuu dembi dhaaf salbi doona waa mawcida walxaal baan kuu dembi dhaaf salbi maa amliku xaale jumladaa dambe wamaa amliku xaale aanan ku hanaynayn baan kuu dembi dhaaf salbi laka adiga min allaahi alla xaggiisa min shay shayna aanan kaaga hananayn marka la laka qowlkaasuun baan lagaga dayanaynoo qof mushriga oo dhigaalnimo ku baxay in ilaahay dembidhaaf loo weydiiyo maaragtay ma bannaano wey nebiyullaahi ibraahimna taa kaga dayan maysaan baa rabbi yidhi laakiin kufriga iyo waxay caabudayaanba waa in laga bari noqdo aayadda waxaynu ka qaadanay iyagana wou ka bari noqday innaa buraa'aau minkum wa mima tacbuduun gaalada iyo camalkoodii kufriga ha labadaba laakiin qofka muslimkii haddii uu leexdo oo mararka qaarkood uu ka dhaco camal aan wanaagsani waxaa laga beri noqdaa camalkiisa xun baa laga beri noqdaa ee qofka muslimkaa ah lagama beri noqdo saxaabada aqwaashooda qaarkood haddaad aragtaan iyagoo qawaa'ifta qaarkood ka beri noqonaya sida ibnu cumar oo kale oo gulaat alqadariya oo culimmaduba ay takfiriyeen bay ahayd kuwu ka beri noqonaya markaa qofka muslimkii masaa'il fara badan inuu iska xaqiijiyo waa waajib saaran wey si aad allah agtiisa u badbaado rabbanaa rabbigayow bayda calayka adiga un baanu tawakalnaa ku cuskannay wa ilayka adiga xaggaaga ayuun baanu adhanna wa ilayka almasiir rabbanaa rabbigayow laa tajcalnaa ha naga dhig fitna ilaahayow fitnaha naga dhigin liladiina kuwii fitnaha nooga dhigin kafaruu gaaloobay oo siday noqonaysaa ilaahayow kuwa gaaloobay naga adkaan markay naga adkaadaanayna baafiyaan waxay u arki doonaan inay iyagu xaqa ku taagan yihiin ilaahw nimankaa guusha ha naga siini wey waayo markay muslimiinta jabiyaan waxay u arki doonaan in aq ku taagan marka waa isnoobaya taasi waa tafsiir wey tafsiirka labaad wuxuu odhanayaa laa tajcalnaa ilaahu ha naga dhigin fitna adiguba aadna ciqaabto aanu kuga baabacsan aanu noqonno liladiina kuwii fitnaha nooga dhig kafaruu wax iska dacbaraysan oo iska liibto oo ciqaabta au ku dhaco haddaanu noqonno markaana waxa odhan doonaan hadday wanaagsan yihiin maxaa alla u roga wafir lanaa noo dhaaf rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayo innaka adigu anta adigunba alcasiiz ka aan cidinka adkaanin baa tahay alxakiimaa qaldan qaldani laqad kaana lakum waxaa idinku sugnaatay fiihim ay fii ibraahiima waaladiina macahu uswatun baa idinku sugnaatay ku dayasho xasanatun wanaagsan ka bedel liman waa biicaadati iljaal lakum baa la yidhi su-aalki maysi liman haddana laamkiibaa la soo celiyey waad ka bedelaysaa liman bay ugu sugnaatay kubayasho wanaagsani duulkaa kaana ahaaday mankuba yarju allah ilaahay mid filaya oo ka baqaya iyo walyowma maalinta alaakhiri dambe waman yatawalla qofka testa fa ina allaha alle huwa alqaniyu waa allaha khalqigiisa aan u baahanin waa allahaan deeqsoome weeye qaniga ah alxamiid waa allaha xaq u leh in la ammaano wey maaragtay sidaas oo kale oo afcaashiisa iyo aqwaashiisaba ku ammaano cafa allaahu alla wuxuu mudan yahay casaaga sidan baynu odhanayna casa allaahu alla wuxuu mudan yahay subxaanahu wa tacaala an yajcala inuu yeelo an yajcala inuu yeelo baynakum idinka dhexdiina iyo wa bayna aladiina kuwii dhexdooda caadaytum aada collowdeen sidaa dhe caadaytum aada collowdeen ee minhum kuwa kufaarta ah ka mida dheh mawadda inuu yeelo kalgacalo maxabbatan inuu yeelo sidaa ayaa isu soo jecla maxabbatan bacda almuqda wa mawaddatan bacda alnufra wa ulfatan bacda alfurqa wallaahu alle qadiir mawadatan inuu yeelo buu rabbi wallaahu alle qadiir bal eeg munaasib bay ku tahay ilaahayna kaga kara wey wallaahu alle kafuur waa allaha dembi dhaafista badan ee raxiimu naxariista badan le bimacnaa qadiir buu ku yahay inuu kulmiyo bayna alashyaai almutanaasira ashyaa kala wada firiirsan oo isu wada dhabar jeedisay dabeeto quruubtiina uu jamciyo iyadoo cadaawad iyo isku qalqallafsanaani ay jirtay markaa maxaa ku midoobaysaa wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'a faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana islaamnimadun buu ilaahay keenayaa subxaanahu wa tacaala islaamnimada ayuu keenayaa markaa islaamnimada uu keeno ayay dadku isku mid ay noqonayn low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihi ilaahay baa baad kara karataa inuu yeelu qaadir ku yahay laa yanhaakum ullah alla idinkama reebaayo macnaa mare in loo ixsaan sameeyow waa ixsaanu samaynee maaha wala in la siiyo weluhu marnaba uma bannaan laa yanhaakum ullahu alla idinkama reebaayo can iladiina kuwii inaad u ixsaan samaysaan lam yuqaatiluukum aan idinkula dagaalamin fi ddiin diintiina aan idinkula dagaalamina aan idinku colaadinin macnaha ilaahay wuxuu ka hadlayaa can ilixsaani ila alkafara waa kuwa aan diinta aan inagula dagaallamin ibnu kasiirku waxa uu leeyahayba isagu kannisaa'i wadacafati minhum haweenka iyo kuwa iska masaakiinta iyo kuwa kale laakiin dee kuwan kugu shubay ilaa gurigaaga bartamihiisii kugu haysta buur walba iyo banaan walba muslimiinta ka tuuray adeer ma aha alla wuxuu laa yanhaakum allahu rabiini ka reebi maayo can aladiina kuwa inaad u ixsaan samayshaan lam yuqaatiluukum aan idinkula diriirin fi diin walam yukhrijuukum aan idinkana saarin min diyaarikum guryihim ka bedel waa badel ijtimaal an tabaruuhum inaad u samafashaan idinka reebi maayo oo wa tuqsidu aad u cadaalad samaysaan ilayhim ayaga ina allaha alla yuxibu wuu jecel yahay cadaalad fala almuqsidiin kuwa cadaalada sameeya ilaahay wuu jecel yahay u cadaalad sameeya waynaga waad garanaysaa saxaabadii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxabad adduunkani cajiib bay lahaayeen asmaa binti abii bakar waad garanaysaa ilaahay raaliha ka noqdo waa haweenay hooyadeed baa u timi iyadoo mushrikada cahdigii qurayshu rasuulku la galay maaragtay heshiiska uu la galay rasuulka markay u timi hooyadeed way u diiday inay wax siiso ilaa rasuulka ay weydiisay habartan mushrikada ah inay xidhiidhiiso iyo in kale yaa rasuula allah ina ummii qadimat wahya raakiba ah, afa asiluhaa hooyadee way timi iyadoo baahan oo wax doonaysa bay timiye ma xidhiiriyaa bay tidhi markaa rasuulku waa ka yidhi ha hooyadaa xidhiiri maxaad u malaynaysaa qaar aydan shaqaba isku lahayn ayaad adiguna durbaanka u sidaasaa guuldarro muslimiinta qabsatay weeye allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala inamaa innamaa yanhaakum allah alla wuxuu idinka reebayaa inaad xidhiidhisaan ad uxsaan samaysaan innamaa yanhaakum allah rabbi waxa uu idinka reebayaa wey yanhaakum allahu casa wajala can muwaalaatihim mucaadaadkoodana ilaahayna faray waciid adag ayaa ilaahay balku laday ee balday innamaa yanhaakum allahu rabbi wuxuu idinka reebayaa xidhiidhkooda idin farayaana inaad colaadisaan can iladiina kuwa qaataluukum idinkula dagaalamay fi ddiini idinkula dagaalamay wa akhrajuukum idinka saaray min diyaarikum guryihin wa daaharuu isku bahaystay wadaaharuu isu bahaystay amba isu kaalmaystay calىa ikraajikum saaritaankiina an tawallawhum ka an tawallawhum inaad kuwaad ka weli dhigataan ayaa ilaahay idinka reebaya subxaanahu watacaala waman qofka yatawalla ka weli dhigta hum ayaga kuwa fa ulaa'ika kuwa ka weligi dhigtay hum ayagu addaalimuun kuwaas ayaa daalimiina asalka dulmiga waxaa la yidhaahdaa waa wadcu shayi bikayri mawduucihi baa la iqbaalin maxay ku noqdeen walaha waxaa lahaa dadka iimaanka leh dadka islaamkaa ah inaad jeclaato ayay ahayd walaah markaa markaad walaahaga siiso cid aan welihii xaq u lahayn oo kufriday idan waxaad noqonaysaa daalin baa tahay waayo welihii ayaa waxaa dhigtay meel aan ilaahay dhigin subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeye idaa jaa'akum hadday idin idin yimaadaan almu'minaatu haweenka muuminaadka hadday idin yimaadaan waayo sulxudi xudaybiya heshiiskaasi markuu dhacay ee rasuulka iyo mushrikiinta uu dhex maray heshiiskaa waxaa ku qoraa calaa anlaa yaatiyaka calaa anlaa yaatiika mina axadun wain kaana calaa diinika ilaa radadtahu ilayna heshiis aad u qallafsan buu ahaa laakiin waxaa ka isdhashay khayr fara badan laakiin ilaahay unba xikmada ku jira rasuulka uu ilaahay u sheegay xikmaduna ah, natishadii ka dhalatay daahirkiisa markaad eegto waryaadayso waxaa ku qora heshiiska qof kastoo annaga naga yimaada amba diintaada ha haysto amba yuu haysanini waad noo soo celinaysaa bay yidhaahda de markaa haweenkiibaa waxay bilaabeen hijro iyo inay kafaradii ka yimaadeen idan markaa waxaa la joojiyey in haweenkii la celiyo saa daraaddeed culimmadu waxay leeyihiin aayaddani waa mukhasisatun lisunna heshiiskii nooc ahaa way khasisaysaa calaa dariiqati bacdi salaf hadda bacdu salafka aynu eegnana waxay leeyihiin aayaddu waa naasikha oo xukunkaa hore laalaysaa bay yidhaahdeen waalcilmu cinda allah allah wuxu uhi subxaana wa idaa jaa'akum markay idin yimaadaan almu'minaatku waxaynu la keennay aayaadkaa sabab nusuulkooda iyo fiqiyaadkooda iyo aqwaasha tirahada badan ee mufasiriinta ay ku leeyihiin idinka ayaa mudawalaadka u dooranaya anigu waxaan rakifnay uun tarkiibka aayaadka marka waa in sidaa loola socdo wy idaa jaa'akum markay idin yimaadaan almu'minaatu haweenka mu'minaadki marka idin yimaadaan muhaajiraatin xaalay yihiin kuwa soo hijrooday famtaxinuu imtixaanahunna haweenkaa imtixaana maxaa keenay maxaad doonaysaan miyaad soo dubay maxaad jeceshihiin ada wax lagu imtixaamaya mufasiriinta ayaa soo rara allaahu alle ayaa aclamu ku cilmi badan biiimaanihinna eh waa muctarif famtaaxiluuhunna imtixaama allaahu alle ayaa aclamu ku cilmi badan biiimaanihinna ku cilmi badan fain calimtum haddaad haddaad ogaataan hunna ayaga mu'minaatin inay yihiin dalaalaha ku sugan calى ana alimaana yumkinu اliطilaacu calayhi yaqiina in la ogaan karo ayuu ibnu kasiirku leeyahay haddaad ogaataan muuminaat falaa tarjicuu ha u celimina huna haweenkan ila alkufaari ha u celimina laa huna haweenkani xilun xalaalu maaha lahum kuwa gaalada ah walaa hum kuwa gaalada ee raggina maaha yaxiluuna kuwii xalaalu a lahuna waktigii hore waa isguursan jireen wa aatuusiyahum kuwa mushrikiinta ah ee haweenka soo hujrooday qabi jiray maakii siiyo anfaquu ay ka bixiyeen meher hadday siiyeen iyo waxay haweenkani ay ku lahaayeen u celiya kuwaa kufriyay walaa junaaxa dembina ma ahanin calaykum korkiinna an tankixuuhunna ay min an tankixuuhunna inaad guursataan dambiidu kuma saara bishardi inay cadadbaxaan baxaan goorma idaa aataytumu markaad siisaan hunna haweenkan ujuurahunna aad siisaan meheradooda walaa tumsikuu ha haysanina bicisami alkawaafiri maagaha gaalada ah maaragtay caqadkoodii cisam waa jamcu lcisma waa caqdigii waa meherintii alkawaafir waa jamcu lkaafira faacila fawaacil baa lagu jamciya sida wasawaaxir walaa tumsiku haysanina bicisami alkawaafiri maagaha gaalada ah caqdigoodii amba meherkii aad ku qabteen heshiiskaad ku qabteen ha haysanina sii daaya waf'aluu weydiista kuwa gaalada ah ma anfaqtum waxaad ku bixiseen haweenkan waliyas'aluu iyana ha weydiistaan maa anfaquu waxay ku bixiyeen oo u celiya iyana waa mar buu jiray xukunkaniye daalikum kiinaasi xukm ullaahi weeye gaaladaa diiday markaasaa laga nuuray yaxkumu ilaahay uxukumi baynakum muslimiintu way aqbareen wallahu alla caliim ilaahay cilmiga badan weeye xakiim ee aan qaldamin wain faatakum hadduu tago shay-un ay bacdun qaar hadday tagaan min aswaajikum haweenkiina ka mida hadday ridoodaan ila alkufaari ay u tagaan oo facaaqabkum idinna aada heshaan qaar idiin soo weydaartay oo haweena min alcuqba haddii laga yidhaahdo waa kaltamid cuqbada waxaa la yidhaahdaa gaadiidinta la raacon kasta mar uu fuulo facaaqabtum dabadeed fa idinna heshaan kuwo kaloo haweena facaatuu dabadeedka kuwa gaaladiihi meeshii ay siiyeen kuwan idiin soo galay fa aatuu siiya aladiina kuwa siiya dahabat ay tagtay aswaajuhum haweenkooda ay tageen ee mu'miniinta ah misla maa kii oo kii wax lamida siiya anfaquu ay ku bixiyeen aayadda laba tafsiirun baa saaran mid wuxuu odhanayaa facaaqabtum waxa weeye nin muslimay naagtiisi gashay adduun baa dee kaga baxay oo meherkii ay qaadatay kuwa gaalada ah hadday haweenay idinka timaado haweenaydaasina iyagana ay adduunka la timaado meharkii iyo wixii la mida ah. adduunkii ay kala timi ay gaalka ka soo qaadatay shan ay naajisi gashay ee muslimka asiiya ah facaaqabtum min alcuqba ayuu markaa noqonaya tafsiirka kale waxa weeye hadday wain faatakum hadduu tago shay-un waxun hadday tagaan bacdun oo min aswaajikum min alkufaar dabadeeto facaaqabtum aada ciqaabtantuu gaalada ahayd la dagaalantaan oo fahanimtum qadar ood maal ka soo heshaan fa aatuu siiya aladiina kuwii dahabad ay tagtay aswaajhum ay tageen midla maakii wax lamid aan faquu ay bixiyeen qaniimada ka siiya waar hebel soo maajika gelin darigii meherkeedii ay ka qaadatay intaasuu ahaa ganiimada waa in looga saaro loo celiyo labada tafsiir baa jira wallahu alla caliim wasaqullah ilaahay ka baqda alladii allaha antum bihi muuminuun allah aad subxaana wa tacaala ayuha nabiyu nebiyow idaa jaaka hadday ku yimaadaan almuuminaat haweenka muuminaadki markay ku yimaadaan yubaayicnaka xaal ay kugula bayco kula gelayaan iyo ballan maxay ay kugula mubaayacoonayaan calaa an laa yushrikna inaanay u shariig yeelin bilaahi shay-a inaanay ugu shariig rasuulku gacanta ma saaran xaaraam weeye naag aad deydo inaad gacan qaadaa banbar sharcan madaxa inaad ka dhufata iska daad guldara wey walaa yasriqna inay xadaan inaad ballan kula inaanay xadin walaa yasriqna aanay xadin walaa yaznina aanay sinaysanin ballan baa lagaga qaadi jira oo walaa yaqtulna aanay dilin awlaadahunna aanay dilin walaa yaatiina aanay la imanin bibuhtaanin hafrid amba been yaftarinahu ay ka samaysteen amba ay ka abuurteen bayna aydiihinna gacmahooda iyo wa arjuluhinna lugahooda dhexdooda ay ka abuurteen intay ilma soo qaadato ay ninkii ku sheegto saasoo kale oo walaa yacsiinaka aanay kugu caasiyin fii macruufin wanaag oo aanay barooran iyo wax lamida ah. fabaayic ballan kula gal hunna haweenka ballan kula gal wastakfir lahunna allah allana iyaga dembi dhaafu weydii ina allaha alla kafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim ee raxmada badan leh yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyo welihii buu ilaahay aayadda suuradda ku bilaabay buu ku xiray waryaahay gaalku siduu kula yahay alle lama aha yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo laa tatawannaw hashawali dhiganina ehel haka dhiganina qawman duul duulkaasoo qadiba allaahu alla u cadhooday calayhi ayaga rabbi u cadhooday qoomkaasoo qadiya isuu ka quustay min alaakhirati ka min asxaabi alqubuur laba tafsiir bay leedahay labadaa tafsiir oo koobanid wuxuu odhanayaa kamaa ya'isa siday uga quusteen alkufaaru kuwan gaalada ah ee nooli min asxaabi alqubuuri qubuuraha kuwa ku sugan ee qaraabadooda ah ee ay qabaan inaanay weligoodba usoo noqonaynin kamaa ya'isa siday u quusteen alkufaar kuwa nool ee gaaladiihi siday uga qusteen min asxaabi alqubuur qubuuraha kuwa ku sugane ehelkooda ah maaragtay suulka noocaasa maaragtay ee sidaa u quustay kuwa weli ha ka dhiganina amaba qad yaisu kuwaasoo quustay min alaakhira khayrba ka quustay kamaa yaisa siday u quusteen alkufaaru gaalada min asxaabi alqubuuri ka midi waa gaalo qabriya ku jirtaa siday uga quusteen maxay khayr oo dhan gaal xabaal ku jira khayrku helaya waa maxay waarduulka ahaa xidhiidhininaba ilaahay ku leeyihi o bismi illaahi araxmaan araxiim suuratu saf madaniya weeye aayaadkeedu afar iyo toban aayadoodo keliya bismi illaahi araxmaani araxiim sabaxa waxaa u tasbiixsada lilah laamka sila ayaynu ka dhignay mafcuul baynu ridnay alle oo xumaan oo dhan ilaahay waxaa ka hufa maa fi samaawaati waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi in badan baynu soo maray wa huwa alle alcasiizu alla aan cidina beegsanin weeye alxakiimu waa allaha xukun iyo xikmadba isagu leh yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow lima maxaad maada istifaamiyada ah xaraf jaar hadduu galo alifka ku taagan maadaasi waa la cadfa sida lima iyo siima iyo camma iyo bima intaba mar haddii xaraf jaar galo waa layska xadfaa litaksiir lima maxaad ay limaabay ka dhignayd lima maxaad taquuluuna aada u leedihiin maa laa tafcaluuna waxaydan samayn waqadeedaadu khatar badan sabura waxa weynaaday sabura waxa weynaaday maqta xagga cadhada waa tamyiis muxawala can ilfaacila maqtan xagga cadhada waxaa ku weynaaday cinda allaahi alla agtiisa an taquulu ay qowlukum baa weynaaday hadalkiina aad leeda an taquulu inaad tidhaahdaan baa cuslaaday maa laa tafcaluuna waxaydan samaynayn ina allaha alle yuxibu wuu jecel yahay aladiina kuwa yuqaatiluuna dirira fii sabiilihi dariiqiisa ku dagaalam safa xaala kownihim saafin xaal ay yihiin kuwa safan oon iskhilaafsanay kaannahum xaal aad moodana dagaalama anba safan bunyaanun dhisme marsuusun laysku dejiyey maarata waa isku wadadhegsan oo iswadahaysta marsuus isku wadadhegsan kuwaasuu ilaahay kaceliyay subxaana watuu xusnabiga udwaagi qaala wuu yidhi muusaa nebi muuse yaa qowmi qowmkayow lima maxaad tu'duunanii aad ii dhiibaysaan war maxaad ii dhibaataynaysaa walxaal qad taclamuuna aad ogsoon tihiin walxaal qad taclamuuna aad ogsoon tihiin annii anigu rasuulullaahi ilaanahay ilaykum idinka ee alla iisiin soo diray falamaa markay zaagow qaydeen ee ay leexeen gaalnimada iyo xumaanta ay doorteen ayaa azaaqa allaahu allana duway quluubahum qulubtoodii uu leexiyey waantasaa'u min jisl camal markay beegeen baa rabi duway wallaahu alla laa yahdi rabi ma hanuunsha alqawma duulka alfaasiqiina ah qaar baa sidaa ku baxaya wadkur xusna alyowm id qaala uu yihi ciisaa ibnu maryama yaa banii israa'iil ah yaa israa'iilow inii anigu rasuulullaahi baan ahay ilaykum idin ayaan rasuul ilaaha idina musaddiqa xaal aan ahay dhabaynaya amaana xaqiijinaya limaakii bayna yadaya aniga hortayda ahaa ee min atawraati ah wa mubashira xaal aan ku bishaaraynaya birasuulin ku bishaaraynaya rasuulkaasoo yaatii iman doona min bacdi aniga dabaday rasuulkaasoo ismuhu magaciisu axmaduka ammaanta badan uu yahay amba axmaduka la ammaanid badan uu yahay falamaa markii jaa'a wuu yimid ciisa hum ayaga bilbayinaati aayada cadcad markuu la yimi qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kan ciise la yimi sixrun weeye mubiinun cad waman adlamu yaa ka dulmi badan istifaamka inkaari baa laya bimacnaa la waman adlamu yaa ka dulmi badan minman mid yaa ka dulmi badan iftaraa ku abuurtay cala allahi alla dushiisa alkadiba been walxaalna ilaahay ku been abuurtay bidcaa loogu yeerayo isagana ilal islaami loogu yeerayo wallaahu alla laa yahdii ma hanuunsho alqawma duulka aaalimiin yuriiduuna waxay doonayaan liyufi'uu inay baktiyaan nuur allaahi ilaahay nuurkiisa biafwaahim inay ku baktiyaan wallaahu allana mutimmu nuurih mutimmu nuurihi nuurkiisa kii taamyeeli weeye walow kariha haba karaahiyaysana alkaafiruun kuwa alla alladii midka weeye arsala diray rasuulahu diray bilhudaa hanuunka la diray wa diinilxaqa xaqa diintiisa la diray ay wadiina la diray alxaq ah muxuu alla ula diray liyudhira si uu rabbi u kor yeelo hu diintaasi liyudhira si uu kor hu diinta cala diini diimaha oo dhan si uga kor yeelo kullii ay kulla diini walow kariha ama karaahiyaystaana almushrikuun yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow hal adullukum ma idin tusaa calaa tijaara ganacsi tunjiikum idinka badbaadinaysa min cadaab cadaab idinka badbaadinaysa ari tuuminuuna wa khabarun bimacna alamr ay aaminuu saasay ka dhigan rumeeya bilaahi alle tuuminuuna waad rumaynaysaan bilaahi alle iyo warasuuli watujaahiduuna waad jihaadaysaan fii sabiili illah biamwaalikum baad ku jihaadaysaan iyo waanfusikum daalikum oo anaf iyo maalba in lagu jihaado ayaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum hadaatin taclamuun yakfir wuu dhaafi marka ay in tafcalu daalika yakfir wuu dhaafi lakum idinka uu idin dhaafi dunuubakum dunuubakum wayudkilkum wuxuu idin gelin jannaatin buu idin gelinta jira ay qulqulayso min taxtihaa dhexdeeda alanhaaru ay qulqulayaan iyo wa masaakina gurye ayuu idin gelin tayibatan wanaagsan oo fii jannaati cadni waa haritaan ku sugan daalika kaasi abaalmarinta noocaasi alfawsu miisaan weeye alcadiimu weyn wa ukhraa buu idin gelin mid kale nicmo kale ayuu idin gelin taa kale oo tuxibuunahaa aad jeceshihiin oo aad taasjeceshihiin waa maxay amba wuxuu idin siin ukhraa ku kale oo tuxibuunahaa aad jeceshihiin hiya iyadu nasrun waa guul min allahi ilaah xaggiisa ka tim wa fadxun furasho weeye qariibun dhow oo caashiloo degdeg ah wabashir u bishaaraynayo muxammadow almu'miniina u bishaare yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyeyow kuunuu noqda ansaar allah alle kuugu hiiliyey oo kale noqda kal xawaariyiina noqda un dheh kuunuu noqda ansaar allahi noqda kamaa qaala ciisa tafsiirku wuxuu noqonaya kunuu noqda ansaar allaahi noqda ansaaran lilaahi baa la akrin karaayo rasmiguna labadaba waa uu iska noqon karaa kunuu noqda ansaar allah kuwa ilaahay u hoyniya kalxawaariyiina sidaa dheh kalxawaariyiina sida kuwii ansaarta ahaay oo kale xiina goortiina hiiliyey dheh xiina goortiina hiiliyey qaala uu yidhi ciise ciise uu ku yidhi ibnu maryam min xawaariyiina uu ku yidhi man mankumaa ansaariyaa kuwa ii gargaaraya ila allaahi xaggu allay fareen oo kacayo qaala waxay yidhaahdeen alxawaariyuuna kuwii ansaarta ahaa inay cadcadii baad moodahay naxnu annaga ayaa ansaaru llahi ah fa aamanat way rumaysay daa'ifato min bani israa'iila ka mida waa ciise rumaysay wa kafarad way ku kufraday daa'ifa mid kalena faayadna waanu xoojinay aladiina kuwa aamanuu ala rumeeyey calaa caduwihim baanu ka xoojinay faasbaxuu waxay noqdeen daahiriina kuwii kor noqday subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruk